بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل والباء تدخل للإلصاق كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعيد كقولك مسحت بالرأس عن كسو جرني القول في حروف المعاني ayaan kusoo jirnay inteedii badnayd shala ayaan soo marnay darsigeedii labaad wey kan wuxuuna yihi sheekhu xuruuftii waxaa ka mid xuruuf ulmacaani ba baa ka mid walba ayaa ka mida badu marka waa min awsac اlxuruuf xuruufta kuwooda ugu badan xagga macaanida ay ku weeye dhowr iyo toban macne labaatamiye wax ku dhow ayaa la sheegala lix iyo toban macne meelahaas labaatamiye rag gaarsiiye aad bay maxaa leeyaha macaanideedu ayay u tiro badan tahay wadaadku laakiin hadda wuxuu ka sheegi doonaa lama macno bas ka sheegi doonaa weye markii laakiin si hoose loo fiiriya saddexa intaa buu ka sheegi doonaa marka macaanideedu kutubta aan sheegnay ba loogu noqon wuxuu tadkhulu way gelaysaa ba'dii macnaha fi lkalaam wey tadkhul fi lkalaam hadalkii bay gelaysaa lilsaaqi ku dhejin wey lisaaqu waa ku dhejin iyo taabsiin wey shay shay la taabsiiyo shayga shayga la taabsiiyo oo lagu dhejiyo ayaa maxaa l ilsaaqa laga wadaawo bimacnaa lasaktu rumxa haddaad tidhahdaa bijismihi leebkii iyo warankiibaan waxaan ku dhuftay oon taabsiiyey maxaa l jismigiisa wey oon ku nabay wey saas noqonaysaa ayb marka lilisaaq wey waana macnaha ugu weyn wey oo dhahaan macaanidoo dhan way taabanaysaa ay yihaahdaan w macaanidoo dhan macnaha way waxbay qaybbay ka gelahayaan w lakin macnida waa badanta ka qowlika oraahdaad marka ilsaaqa laba loo qaybiya ilsaaq xaqiiqiye iyo ilsaaq tawasuciya ama majaasi waxaad tidhaahdaba oo ilsaaqa xaqiiqiga dee waa shayga waa inaad taabato od gacantaada tusaale ahaan jirkiisa aad ku dhejiso hada huwa ilsaaq ilsaaqa waxaa kaloo noqda inaadan taabsiin laakiin aad u dhowaato meel u dhow inaad wixii marsiiso baa la yihahda marka ka qowlka marartu bizaydin wey marartu bizaydin marartu bizayd ajrumi waa isaga qoranta laakiin waan soo maray wey maritaankaagu markaa sayd eh, miyaad cagta saartay oo ku tumatay markaad socotay jawaabtu waa maya sayd kuma tumanin waa nin meel fadhiya waxaa weye laakiin maxaa weeye waan ag maray wey e kaana muruurii qurba minhu wey muruurkaygi socodkaygu wuxuu ah meel isaga ku dhow laakiin zayd baan soo maray macnaheedu maaha inaad cagta saartay oo ku tumatay oo taabatay isaga maaho marka marartu bizaydi taasaa ka mida ilsaaqawo marka waa makaan isaga u dhowi noqonaysa waxaa ka mida wa katabtu bilqalam isagoo hadda ilsaaqa wuxuu ku wadaadku katabtu bilqalam waa wuxuu rabaa inu ka ilsaaq weeye laakiin ilsaaq waa ku jira macna ilsaaq waa ku jira laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo macna alisticaana oo min macaani ba waxaa ka mida alisticaana isticaanadu maxay tahay isticaanadu waxay gashaa aalaadka wax lagu gooyo qaطactu bisikiin eh, eh, katabtu bilqalam eh, inaad tiraahdo howlaha noocaasa wey howlaha noocaas wax lagu qabta aalaadka qaطactu bilfas howlaha noocaas wax lagu gooyo aalaadka la isticmaalo ayaa loo isticmaalaa ba'da la geliyaa marka ba'du waa isticaana wey marka katabtu bilqalam ee isticaanatan katabtu waan qora weeye shay aladi uriiduhu mustaciinan biاlqalm anuu qalamka kaalmaysanahay ayaan ku qora marka sheekhu hadda waa isdhexgeliyey laakiin waxaa ka fiican macno gooni in loo tiriyo oo ah isticaana la yidhahdo wa way gashaa weeye badi way gashaa fi lkalaam wey litabciid tabciidna waa u gashaa bimacnaa bacd la yidhaahdo wey haddaan shalatii aan soo maraynoo kale bay la mid tahay weye minti bay la macno tahay wey ka qowlika orahdaada aad tira masaxtu bira'si masaxtu waan masaxay bira'si ee bacd ra'si wey markaa madaxii oo dhan maanan wada masixine waxaa weeye bacdigiis iyo jusigii baan masaxay wey marka eh, inay tahay macaani inay faa'iideyso tabciidna waa laysku hayaa waa laysku hayaa wadaaddo diidanay wadaaddo ogol ma waa jiraan weeyo sheekuna waa ishaari doona wa qaala asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen bacda asxaabi abi xaniifa weeye waxay yidhaahdeen raximahullah laa tadkhulu ma gelaysa weeye badii lilkalaam macnaha ma gelaysa weye litabciid iyadoo bacdi kutusaysa ma gelaysay dheheen litabciid bacda iyadoo kutusaysa ma gelaysay dheheen mana yeelayno warkaasa ilsaaq weeyay dheheen ah, ilsaaq weeye ayib whada غayru صaxiixin buu yihi wahada warka asaga oy sheegteen bacda asxaabi abi xaniifa hayru صaxiixin mid fayow oo صaxiixa hayrkiis wey waana faasid wey macnaheedu maxaa dhacay liannahum ayagu ajmacuu waxay ku ijmaaceen weeye liannahum hadda waxaa mooda hadalka u celinahayo asxaabu abi xaniifa saas ku wadaa liannahum ayagu asxaabu abi xaniifa ajmacuu macnaha masale ay ogol yihiin buu rabaa miday diiday inuu ku laasimiyo tan waa ogoshay tan maxaa udhexeeya kala gee hadday caddaato inaan wax farqi u dhaxaynin hade markaas waad jabtay lakin haddaad farqi sugto tirada ugu laazimanaysa midaan farqigaas walaala u dhexeey sax aa laga noqonaya لأنهم أyagoo أصحاaب أبي حنيفة أجمعو way ku iجمعeen ku kulmeen calى الفرق in la kala geeyo la kala duwo bayna qowlihi iyo qowl القاaئل qofka oraahda u dhahaya أkhadtu qamiisahu qamiiskiisi baan qaatay أkhadtu khamiisahu hadduu yihahdo qamiiskiisi baan qaatay bay noqonaysaa w waa kulahu bayna noqonaysaa iyo w bayna qowlihi bayna qowl القاaئل wey uu yiha أkhadtu bqamiisihi أkhadtu bikhamiisihi khamiiskiisi baan maxaa la yidhaahdaa baan wax ka qaatay ah, macnaha bimacnaa masastu wey waa maa bacdi baan khamiiskii ka taabtay bay noqonaysaa facaqiluu waxay ka fahmeen weeye facaqiluu ay fahmi waxay ka caqlayaysteen oo ka fahmeen u yeesheen min alawali hadalka hore oo ah akhadtu khamiisa waa hadalka hore waxay ka fahmeen akhdu jamiicihi akhdu jamiici alkhamiis khamiiskii oo dhan inaad qaadatay oo kebigiis aad la tagtay ayay ka fahmeen wey min aلثaanي midka labaad oo ah akhadtu biqamiisihina waxay ka fahmeen alأkhdu bibacdihi alأkhdu in la qaatay qamiiskii bibacdihi qayb asaga ka mida in la qaatay maradii ayay ka fahmeen wey taasay ka fahmeen fadalla wuxuu ku tusay weye ijmacoodaas iyo hadalka ay ku ijmaaceen wuxuu ku tusayaa calىa maa qulnaahu wix annagu aan sheeganay oo muxuu ahaa inay tabciid ku tusayso mar haddaad ku ijmaacdeen markaad tirahda akhadtu اlqamiisa iyo akhadtu bibacdi alqamiis inay kala duwan yihiin haddaad ku ijmaacdeen ijmaaciinu wuxuuna tusay oon ka fahanay oo laga faa'iidaystay weeye inay ba ku tuso wey hee tabciid iyo bacdi inay jus inay ku tuso wey sidaa shiraasu maray baana maxaa la yihahdaa xoog badan leanno rag badan oo culamo ah oo muxaqiqiina ibnu maalig uu ka mid yahay halkaasay maraan wey sidaasa saxiixa wey ayb fasl wuxuu yidhi halkan wuxuu kaga hadla fasl walaamu laamti taqtadii waxay keensataa altamliiku mulkisiin wey laamtu waxay keentaydaa milkisiin in wax lagu milkisiiyo bimacnaa waa markii labada shay oo laamku ay dhexdhacayso midka hore uu midka dambe mulkin karo oo tiraahdo ah, maxaa la yidhahdaa eh, maa midka dambe uu mulkin karo midka hore midka dambe inuu mulkin karo midka hore markaad tirahdo almaalu lizaydin aad tirahdo marka zayd wuxuu mulkin karaa weeye hee maalku mulkin karaa ayib marka eh, allaamu takhtadi waxay keensanaysaa atamni macaanida laamku waa xuruufta ugu macaanida badan bay ka mid tahay welibana ugu muhiimsan waxay ugu muhiimsan tahana sababkeed waxaa weeye tacliilka tacliilka khaasatan maxaa la yihahda axkaam sharciya kitaab allahi caza wajal wa sunati nebiy calayh isalaatu wasalaam meelaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay weelaamkooda lagu dagaalamay balaayo ka dhacday oo firaquna ay fooda isku geliyeen ayay ka mid tahay marka laamku hawl gooniya bay u baahan tahay hawl gooniya ay u baahantay kutub gooniyana keligeed baa laga qoray marka taqtadii tamliik mulkisiin bay keenaysaa wa qaala bacdu asxaabi abi xaniifa waxay dhaheen raximah ullah waxay keensanaysaa alikhtisaasa la gooni noqosho ah, duuna milki milkiga sukadiisa shayga gooni baad la tahay wey bimacnaa adaa u xaqle adaa naga xiga eh, laakiin milkisiin maaha haddaan dhahno alxasiiru tusaale ahaan alxasiiru lilmasjid haddaan dhahno masaajidku wax ma milkiyo laakiin eh, ikhtisaas buu u leeyahay isaga masaajidda kale ka mudan wey in inta asaga laga qaado gogosha masaajidka intaa masaajid kale la geeyo waxaan leenaha ma dhacayso maxaa dhacay asagaa ka mudan asagaa lagu waqfay waa lagu tukanaya baahidii baa loo qabaa qofkii waqfo muslimka kanu ku waqfay marka huwa axaqu wa akhasu wey saa khaas ku awo wax loo geeyana ma jirto masaaxiifta taale in la qaado la yihah meel kale lagey maya maxaa dhacay liannahu waxaa weeye ikhtisaas masaajid wax ma mulkin karo laakiin ikhtisaas la gooni noqosho masaajida kale iyo madaaris kale uu ka xigo wey taasay macnaha noqonaysa laakiin xagga fiqiga markii la yidhaahdo waxaa fiican in la yidhahdo masaajiddu waxbay mulkinaysaa iyo amaakinta caamka oo waxaa loo yaqaanaa ashasi اctibaariya baa loo yaqaana shaksiya xaqiiqiya shaksiya ictibaariya baa loo kala qaada marka masaajidkanu ymlik waxbuu mulkinaya muxuu ku mulkinayaa wuxuu ku mulkinayaa waasitada dadka qaa'imiinta oo u taagan oo gacanta ku haya dariiqooda ku mulkinaya ayaguna waxay ugu tasarufahayaan masaajidka iyo alaabtiisa iyo hawshiisa iyo dhaqaalihiisa wax alla waxay masaajidka dan iyo maslaxa ugu jirto iyo jamaacada muslimiinta maya sida ayagu ay doonahayaan ayagu siday doonahayaan si ayagu ribaan isay jecelyihin hadday sameeyaan khaa'iniin wey adduunka hadday fakadaan wax la xisaabtama ay waayaanna aakharaa lagu qabanaya hadday san toobad keenin waa khatar markood masaajidka waxaa la rabaa iyo meelaha mu'asasaadka caamkaa sida ummadda danta ugu jirto maslaxadda ilaahay kugu og yahay inaad wax ugu maamusho laakiin nin jeclaysi iyo four pointy five iyo qabiil iyo qoys iyo urur iyo hee iyo xoogaa is-xegsiin midna ma jirto warkaa haddaad gasho adduunka cid kula xisaabtan haddaad heshana hadda khayr haddii la waayo soo ma aha hari kuu taala marka waa khatar wey marka masaajida iyo amaakintu waxbay mulkinaya marka shaksiya waxaa loo yaqaanaa ictibaariya waa shaksiya la tixgelinayo oo xuquuqdeeda leh oo hawleheeda goonidaa leh wey hawleheeda goonidaa leh daktadii marka waxay kasaa ikhtisaas bay duuna milki milki siin sokadeed wey ay marka ikhtisaasku eh, waa milki si milkigii qayb ka mida laakiin waxaa weeye waa waa la gooni noqosho un bay noqonaysaa wahada hayru صaxiix buu ku yihi shidaas wuxuu ku yihi waa hayru saxiix warka ayagaa sheegan maxaa dhacay liannahu amar yashaan ilaa khilaafa wax khilaaf iyo ismaandhaafa kuma jiro annahu low qaala haduu yihahdo qaa'ilun wey annahu low qaala hadduu yihahdo qaa'ilun mid wax wuxuu yidhi haadihi daaru lizayd buuyi daartan iyo gurigan iyo dhismaanu lizayd buu u sugnaaday buuyi ayb iqtadaa wuxuu keensanayaa weeye iqtadaa wuxuu keensanaya qowlkaas hadalka asaga annahaa daartu milkahu asaga milkiisa intuu keensanayao markaan ku idhi haadihi daaru lizayd markaan ku qof kasta oo hadalkaa maqlaa wuxuu fahmayaa gurigan inuu zayd leeyo qof kasta oo hadalkuna saasu keensanaya kalaamku saasu keensanaya fadalla marka maxaad ka doodaysaan way ikhtisaaskaad sheegaysaan w ikhtisaas macnaheed wuxuu ahaa zayd hadda wuu degan yaho carruurta u dhex fadhido hadda wuu ku jiraa laakiin aniga laftaydu haddaan carruurta ku soo xaraysto oon dhinac ka seexdo warkaa ka baxay ma ohan karo <laughs> ikhtisaasku macnihiisu waxaa weye xoogaa unbaad hadda maxaa leeya naga xigtaa oo gacantaad ku haysaa ma ogiye laakiin aniga laftaydu haddaan kugu soo ciriirino oon meesha kugu soo kubaarayno war nimanka maxaa la yihahdaa macallimiinta meesha lagu kala celiyaa la ohanaya ha loo qaybiyo guri ninba dhinac carruurta hadegsaa la ohanaya ikhtisaaska marka meesha ka baxo meesha ka baxo laakiin haada daaru lizayd markii la yihahdo milkigiisa weeye waxaa weeye inuu si sharciga ku wareejiye ma ogiye oo ama uu gato ama hibeeyo ama laga dhaxlo ma ogiye qof kaloo sheegan kara ikhtisas wa la ma jiraan ikhtisas wa la ma jiraan ayib لأنه لا خلاaف لأنه أمر يشhن لا khلاaفa ismaandhaaf iyo dood kama jirtay khiلاaf أنه low qاaل haduu yihahdo qاaئل ba wuxuu yidhi hadi daaru لزayd iqtadaa wuxuu keensanaya kalaamka asagaah annahaa daartu milkahu isaga milkigiis iyo hantidiisa inay tahay fadalla wuxuu ku tusay hadalka asagaa iyo khilaaf la'aanta waxay ku tusaa calaa ana daalika oo milkiga calaa ana daalika oo milkiga muqtadaahu hadalku wuxuu keensanhayo muqtadaahu ee muqtada laam muqtadaahu damiirka in loo celiya lam saas ku fiicanta fadalla wuxuu ku tusaya calaa ana daalika oo milkiga weeye muqtadaahu ee muqtada laam laamku wuxuu keensanaya waxaa weeye milkiga in gurigan la zayd leeyahay marka shiraas waa ka garlay nimanka ayaga ikhtisaasku macaanida bay ka mid tahay laamku ay leedahay bay ka mid tahay sida hadda miaalin oo kale masaajidku ku miaalin oo kale wey laakiin milkigu waa ka sareya hawsha waa ka awood badan yahay ka awood badan yahay watadkhul way gashaa weye laamkii aydan ku noqonaya tadkhul eh, laamkii aydan fi lkalaam way gashaa weye litacliili iyadoo la cilaynayo shayga iyadoo la cilaynayo oo la sababaynayo ayay kalaamkii gashaa ka qowlillahi ka qowlihi caza wajal alla uu yidhi lianlaa yakuuna linnaasi cala llahi xujatu bacda arusul wey waxaan saa u yeelnay lianlaa yakuuna linnaas dadka saysan ugu aanin iyo bini aadanka cala allaahi alle korkiisa saysan ugu aanin xujatun wax gar ah iyo cududaad iyo wax sheegaso iyo inay ku andacoodaan bacda rusul rususha marka u timaado rususha mar hadday xaqi keentay diintii keentay kutubtii la soo dejiyey shareecadii la sharxay kabacdi haddaad adigu xaaraanta darderto gaalnimo aad derderto nacnacya ilaah maxaa lisaan ma moodaynaysaan ma ilama ahayn iyo qola iishiya ka xumaysa iyo caqligaa layga xaday iyo inaa wajadna aabaa'ana iyo reetolkay baan raacay iyo arrintu saasay u badnayd iyo waxaasoo dhan waxaa weye xagga u tuur baa lagu leeyahay rasuul baa caqli baan ku siinay marka koowaad samac iyo basr baa lagu yeelay ilaahay caqli buu ku siiyey suurad wanaagsan baa lagaa abuuray caqli dhammaystiran baa lagu siiyey waad qaan gaarto waxaad noqotay ah, hawsha aad ku kala miisaanta waxa xun iyo waxasan baad gaartay waxaa weeye haddana kitaab baa lagu keenay haddana culum baa kula hadashay akhyaar baa kula hadashay awliya kula hadashay waa diiday makaroofi baad noqotay madaxaa taagta wey nacnac marka waba kuu tari mayso wax ay kuu tarayso hawshaa ma jirto wey ina wajadna aban iyo u ahaysiin wey shaygan u meesha ku biyo oo u dambeeyo Ah, wasayrurati inuu shaygu meeshaas saaraya siiru isaara ileyh halkaas ku dambaynahayaaw meeshaas ku dambaynahayaa aakhirkiisa macnaheeduna taa waxaa weeye adigu hadalka hawshaan ma adan doonayn bay yidhaahdaan laakiin waxaa weeye hawshiiba aad waxay noqotay ku dambayso natiijadeed iyo miraheedu waxay noqdeen he inay saa noqoto laakiin adigu maba aadan malaynaynba wax adigu hawshaan aad u malaynaysa maahane laakiin hawl baa intaad qabatay yaa waxaa kaaga soo baxay hee waxaadan filayn wey waaada ilayn waaada malaynin ee kaaga soo baxayo ka caza wajal alla uu yidhi faltaqaahu waxaa qaatay weeye muuse aalu fircawn ayaa qaatay fircawn aalkiisii iyo qaraabadiisii iyo dadkiisii maxaa l qoyskiisii ayaa qaatay wey aalku laba macnuu leeyahay marna waa munaasiriin marna waa xagga qaraabada iyo nasabka marna inta kugu xeeran oo kaa agdhow ayaa la yidhaahdaawo wa yowma taquumu saacatu adkhilu aala fircawn ashadd alcadaab maxaa laga wadaa midda qowluhu tacala maaa laga wada waaa laga wadaa ee atbaacuhu wa muayiduhu wa munasiruhu u gargaarahayey oo garab taagna oo u hiilinayay oo daba yaacahayey oo dowladdiisi wasaaradiisi shacabkiisa u hiilinahayey oo u sacabinahayay yaa waxaa wey waxaa laleeyaha naarta galow marka kuwaas maxay tahay aalku markaas waxaa weeye waa atbaaco atbaacay noqonay saas daraaddeed way kala duwan yihin marna aalku waa atbaac buu noqdaa marna qaraabu noqdo marka faltaqata waa aalu fircawn waxay qaadeen bay muusey qaateen liyakuuna suu ugu dambeeyo weeye suu ugu dambeeyo cirib dambeedkiisu u noqdo ayagu uma ay qaadan laakiin hawsha waa saa noqotay liyakuuna lahum si ugu ahaado caduwan si ugu noqdo cadow iyo col iyo mid xabadda ku leeya si ugu noqdo waxasanan iyo murugo ay ka murugoodaan oo ka shalaayaan oo ka qoomameeyaan oo farta dhexda ka qaniinaan o dhahan warma ninka annagu intaan soo qaadnay isagoo meel lagu tuuray oo maxaa leeyahan guriga annaga keennay oo gurigii madaxtooyada keennay oo halkaa ku tarbiyaynay oo wax ku barnay oo maxaad cuni kartaa cabbi kartaa aan lahayn oo wiil boqortooyo noqday ma ninkiibaa maanta inta annaga ciidan loo waxyooday oo ciidan nagu abaabulay oo maxaa leeyaha kumaandoos noola baxay maxaa la yidhah baa annaga reer bani israa'iila masar oo dhan naga qaxiyey marka waxaa weeye cadowna waa u noqday xasni iyo xusni iyo murugo iyo aa fartoo laqinina waa ku noqday laakiin ayagu uma ay qaadanayn inuu saa ku noqdo waxay u qaadanayeen maxaa la yidhaha liyakuuna hee quratu cayni lii walaka maxay u qaateen ayagu quratu cayni lii walaka wey inuu aniga ishayda mid ay ku qabowsato noqdo bay tiri xaaskii fircawn adigana ay ku qabowsato wey hawshu marka ayagu say u qaateen iyo sida ilaahay subxana wa taala ka dhigay waa kala duwan tahay waa kala duwan tahay marka waa caaqibadii meesha ku dambaysa laamku caaqibadii meesha ku dambaysay wadaadada marka waxay ku fasiraan laamu tacliilka kuwa diidan kurti waxay yidhahdaan waxaa weeye laamu maxaa leh caaqiba sayruulan ku fasirayno nimanka muawiliinta diidan laamu tacliil diidan waxay ku leeyihin laamu tacliil oo dhan laamu alcaaqiba sayruulan meeshaas ku dambaysay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ee inay ku dambeeyaan kuwii cibaado loogu talagalana ay cibaado ku dambeeyaan kuwan cibaado loogu talagalan meel kale ku dambeeyaan weeye ee ilaahay umuusan abuurin inay maxaa leeyaha isaga caabudaan ujeediyada danna kamuu lahayn bay kuleeyihin la socod wamaa khalaqtu ljin maa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudu ilaa liya marka liya laamka markaa gaarto waxay kuleeyihin ilaahay uma abuurin inay caabudaane ujeediyada danna kama laamu tacliila maahane waa laamulcaaqiba wasayruura weeyo kii cibaado loogu talagalana he halkaas ku biyo shuban kan loogu talagelina xaggaas ku biir shubanaya oo maxaa dhacay lanna haddii cibaado loogu talagalay oo loo abuuray way ilahay bay kudigod caabudi lahayn qof caasiyahna lama helema meesha lagaa tuuri ma jeedaa aayadda adoo u jeeda gacantaada laga bixinaya ah, adoo u jeeda gacantaada lagala baxaya marka saad ku difaacan lahayd baa la rabaa saad ku difaaci lahayd aayadda ood isaga celin lahayd yaa lagaa raba marka warkaa war baatila wey warkaa war baatila wey tayib laamku waxay ka hadlaysaa ma iraada sharciya mise waa iraada kowniya halkaasa bushka kaga bici kartaa iraadan alla uu doonay maxay tahay ma iraada kowniya mise waa iraada sharciya ah, doodba halkaasay ka bilaabanaysaa doodba halkaasay ka bilaabanaysa marka jahmiye warkooda iyo muctasila warkooda iyo inta ku ta'asurtay warkooda waxba kama soconahay fasnu waa calaa weeye calaa baa ka mida wey liliijaab bay u macaani badan bay leedahay wey iijaab iyo culuwi iyo macaani badan ayay leedahay wey la soco hadda macaanida xagga ajruumiga waxbay jartaa iyo hadda lagama hadlayo hadda la soco miyaad waxbay jirtaa xaraf bay jirtaa miyaad meesha ku haysaa hesha laga hadlayo waxbay jirtaa iyo wabay hawsha lagu soo kala teg hawshaas hawl ajruumay hawsha halkan looga hadlaayo waa hawl axkaan iyo usuulfiq iyo nin mujtahidaa laga hadlaaya oo shareecada sharxaaya haddaad tira oo sheekhu jerki muu sheego war jerkiis ota ajruuma kusoo baranay maxaad halkan ka soo doonta adugu kitaabkan looguma talagelin loomana akrinaye nin ajruumi ka fakeraya culama alle kitabka looguma talagelin ajruumi qad qatalnaahu qad fahimnaahu qad darasnaa marka halkaa laguma hayo jar samaysaa howlaha lagu hayo xurufta inaasaa ula socoto liliijaab inay wax waajibiso wey ka qowli qaa'il wa uu yidhi lifulaanin fulaan waxaa u sugnaaday calaya aniga dushayda kada waaas waaas ku leey kada iyo kadaa buu ku leey waa macnaha waxaa weeye waajibun calaya wuu igu leeyahay xaq igu leeyaho waajib uga owo lilmuslim cala almuslim sit muslimka ah, muslimka kale ku leeyahe santa buu ku leeyaha wey marka waajib bay ugu taha waa xaq ugu leeyaha hawshaas wey marka lifulaani calaya kada wey waa macnaahu waajibun calay waajib bay ugu tahay wey marka macaani badan bay leedahay halka macanu ka soo qaaday lakin macaani badan ayay leedahay wey fasl wa fi lidarf bay u sugnaatay weeye weelayn darafku waa weelayn wey shayga la weeleeyo meel la geliyo hadda masaajidkanu waa weel anaguna waa ku dhex jirna waa dhex fadhinaa adduunyadan waa weel annaguna waa dhex fadhinaa wey Ah, noo dhex fadhina marka weelaynta waa macnidood saas lidarf wey taquul waxaad odhanaysaa calaya dushayda waxaa ahaatay tamrun baa ahaatay timir baa layga raba oo waajib waa wey oo fii jiraabin maxaa la xarshin ku jirta wey jiraab iyo xarshin iyo weelasha wax lagu shubto ku jirta wey jiraab kuwaasa laga wada waxyaalaha wax lagu shubto oo xarshinta iyo jawaanada ah kuwaasoo maxaa la haragga laga sameeya inta badan ayaa la yidhaahdaa somaalidu dee waa isticmaali jira jiraabka ma la isticmaali jira hargana waa la xihan jiray maxaa la yidhaha hargana waxa lagu shuban jiray haragu shayga ugu muhiimsan kabaha laga tasho dharka laga samaysto weelasha laga samaysto gogasha laga samaysto waxaasoo dhan buu ah haragu haragu shayga ugu maxaa la qaalisan buu ah ay laakiin hadda maxaa la yidhaahdaa <laughs> lagu kala teg wey dad hadda wali isticmaalna waa jiraan macnaha kenya hadda qaybo dhan waa turkana iyo masaayi weli harag sida loo isticmaalaa masaayi iyo turkana iyo booranta qaybo ka mid a ah waxaa weeye waa sidiiba harga loo isticmaalaa iyo nimanka la yihaahdo mxuah samburka iyo nimanka galbeed kenya markaad tagto ilaa suudaan sowdan suudaan waxaas harga siba loo isticmaala macnahu ana daalika waxaa weeye ana daalika oo tamrigaa fiihi fil jiraab ku jiraawo macnaha halkan laga wadaa waxaa weeye markuu yidhi calaya tamrun fii jiraabin xarshinteedii ku jirta macnaha waxaa weeye ana daalika oo tamrigaa ee fiihi filjiraab ku jiraawo timir aniga waxaa layga rabaa ku jirta xarshinteeda iyo jawaankeeda iyo dambiisheeda ku jirta ayaa layga rabaa dambiisheeda ku jirta baa layga rabaa dambiisheeda mid cawda laga sameeya taasaa maa inta badan soomaalida u imaan jirta waagr somalida waagr waxaa la ohan jiray muxuu ah koosarad <laughs> la oran jiray koosarad waa la oran jiray iyadoo dambiil weyn ku jirto wareegsan oo sida garaangarta u samaysan iyo anagu soo gaarnay oo dambiisha hadhow maxaalada eh, baasha inta la dilaaciyo eh, lagala baxo wey ayib mar dambe tanaga iyo waxyaalahan kale kartoomadu yimaanay bacd taasaana caafimaad badnayd caafimaadkaasu jira bahashan hadda midda timirta ku jirta hadda tanagyada iska ilaaliya ha cuninina bahashaas cudurro badan iyo hawlo badan baa lagu sheegay timirta ku jirta tanagyada iyo gasacadaha ku jirta oo la goynaya iska ilaaliya bahashan bacahay adugu ku sajalaysan iyo eh, kartoomada iska caadiga bacda iyo hala isticmaalo bahasha tanagadaha ku jirta iska ilaaliya cudurro badan baa lagu sheegay dhakhaatiirta ku sheegay lagu ogaada fasl wii wmata eh, kelimada mata waa ismi waxaa weeye darfu zamaani weye darfu zamaan ayay noqotaa wey taquul waxaad odhanaysaa mataa ra'aytahu zaydan wey bimacna mataa ra'aytahu mataa ra'ayta zaydan wey mataa ra'aytahu zayd goormaad aragtay zamankee iyo wakhtigeed aragtay ayaad odhanaysaa marka waataan kusoo marnay abwaabta cumuumka aan kusoo marnay abwaabta cumuumka ayaan kusoo warnay kusoo marnay wey mataa ra'aytahu goormaad aragtay marka waa zaman iyo cumuum ayay kutusaysaa weeye cumuum bay kutusaysaa zaman bay kutusaysaa waxaa la mida waayna faslun waayna darfu makaan wey ayaduna oo cumuum wey makaan kasta wey aynamaa dahabta adhabu meel kastoo aadda ana waa aadaya aynamaa tajlis ajlis meeshaad fariisata ana waa fariisanaya waxaad odhanaysaa ayna jalasta xaggeed fariisatay ajil makaan baad fariisatay meesha aad fariisatay ood fadhido waa xaggee wey marka iyaduna makaan oo cumuumi ayay kutusaysaa wey istifhaamna de waa noqonaysaa istifhaamna waa noqonaysaa macnaas waa kutusaysaa fasl wuxuu yidhi waa id waa idaa weeye darfu lizamaan wey ayagu darfi lizamaan bay noqdaan wey labadaas darfu lizamaan bay lakin darfu lmaadi iyo darfu lmustaqbal bay noqdaan ayb wuxuu ku yidhi marka ilaa ana ilaa laakina weeye ana id kelimadaas id ah limaa madaa min azaman wey limaa madaa min azaman ayay ku tusaysaa taquul waxaad odhanaysaa ninkii odhanaya haweenaydii ku odhanaya anti adigu aaliqun waad furanta id wakti baad furnayd wey ah, anti adigu aaliqun waad furan tahay weeye id wakti baad furnayd dakhalti daar aad guriga gashay maalintii guriga hebel aad gashay sooma garanaysid maalintaasaad furnaydba adaa isu qaba in lagu qabo islaam nin u joogta taaye mar horaa tagtay wey marka hawl mar hore dhacday ah. Ah, mar hore dhacday asalkeedu marka saas weeye laakiin waxay ku tusaysaa mararka qaarkood mustaqbalna waa loo isticmaalaa idil aqlaalu fii canaaqihim wاsalaasilu yusxaboon oo kale ka midow ah marka idil aqlaalu fii canaaqihim wاsalaasilu yusxaboon marka aayaddu maxay kutusaysaa aayaddu howlaha lagu samayn doono iyo waxa lagala hadlaya waa mustaqbal weeye marka maxaa saa loo dhigay shay mustaqbalaha waxaa la dhigayaa maxaa leeyahay fii mowdici maa madaa maxaana ka dhexeeya calaaqa waxaa ka dhexaysa ataxaquq kullu minhuma mustaqbalka midka soo soco aayaddu ka hadlayso iyo waxa tegey labaduba waa isku mid limaada lanna waxaa imaan doonaa yaqiin wey ilaahay subxana wa tacala ka warramay sida isagoo dhacay oo kale lagaga dhigayo marka id asal waxay ku tusaa maadiya wax tegey zaman tegay oo lasoo dhaafay laakiin waxaa loo isticmaala mararka qaarkood wax soo socda limaada shayga soo socda wuxuu la mid yahay asagoo dhacay oo kale ataa amrulahi bay la macno tahay falaa tastacjiluh ataa amrulahi amarka ilaahay waa yimi oo weliba ma ayna addunyadii lama rogine inay la rogahaye iyo in la rogay waa isla mid limaaan waa dhacaya wax farqa udhexeeya ma jiro kul aatin maxaa la yihahd qariib marka taas waa mid wey macnaha waxaa weeye filmaadi weeye anti طaaliqun id dakhalti daara macnaheed macnaha waxaa fi lmaadi mar horaad furanayd wey islaan saasaa la yidhi wa idaa soo maaha lilmustaqbali mustaqbal mustaqbalka intu waxa ku soo qaabilaya mustaqbal iyo mustaqbal labadaba waa la laqmayn karaa ism faacil ism fucil laga dhigo ism fucil haddaad ka dhigtana maxaa la yihahdaa waa ku soo qaabile weeye qaabishay oo waxtigay buu noqonaya mustaqbil haddaad tiraan midku soo qaabilay buu imaanaya markaas wey taquul waxaad odhanaysaa anti aaliqun waad furan tahay wey goorma idaa dakhalti daara haddaad guriga gasho haddaad gasho wey marka weli ma dhicin haddaad gasho guriga asaga oo reer hebel aad u wareegto gurigooda aad aaddo waad furan tahay marka mustaqbal midaasu mustaqbal midaasu marka labadaas macno waa macnaha waxaa wey fi mustaqbal mustaqbalkii waxa kugu soo jeeda oo kuu imaan doona zamankaasi wax laga hadlayo ayb marka id maxaa la yihaahdaa iyo maxaa la yihaahdaa idaa buu hadda ka hadlay wadaadku laakiin idan baa ayadana la midow idan xaggee la geynhayaa idan ayadana in laga hadlay ahay waxaa la yihahda saddexdood waxay qabsadeen ficilka ficilku waa maadi iyo mudaaric iyo maxaa la yihaahdaa dee mudaaricu mustaqbala iyo xaal xaal um, de maadiga labada loo qaybiya xaal amar lagama hadlayo xaal marka mustaqbalkii e, idan waxay gashaa iyado xaalka ah maxaa la yidhaahdaa azuuruka baa tiri markaasaa tiri idan ugrimuka markaasaan ku karaamaynayo xaalkaas iyo waktigaas marka la joogan karaamaynayo marka ficilka maadi iyo mustaqbal iyo xaal saddexaasay u qaybsadaan saddexaasay u qaybsadaan fasl wuxuu yidhi sheekh wuxuu yidhi waa xataa lilghaaya weeye xataa lilghaaya ayay faa'iisaa sida ilaah oo kale aan ku soo marnay ghaaya faa'iisaa wey laakiin ayadiyo ilaah furuuq baa udhaxayso ilaah furuuqda udhaxaysa waxaa ka mid ah ugu xagga dee markii ajruumiga laga hadlaayo maxaa looya ilaah waxay jirtaa damiir iyo daahir labadaba waa jirtaa labadaba waa jirtaa ilaa laakiin xataa waxay jirtaa daahir bas aad ogta kala duwanta waa kala duwan yahay kala duwan yahay macnaha ilaadu waxa iyada ka horeeya iyo waxa ka dambeeya xukunku kala duwan mise kuma kala duwana shala soomaalnaan soo marin waxaa la yidhi asalku waa inay ku kala duwan yihiin oo ilaa waxa ka horeeya waxa ka dambeya xukun kala duwan yihiin allahuma inuu kutusa maaha daliile inay ku kala duwan yihiin laakiin xataa iyadu waxaa weye asal waxaa weye waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeya hal xukun wada qaadanahayaan allahuma in daliilnu ku tuso in la kala gooyo maahan saasay kala duwan yihiin marka maxaa furuuq ayaa udhaxaysa furuuq baa udhaxaysa marka wuxuu yihi xataa lilghaaya weye ghaayadii iyo yoolkii weeye meesha ugu maxaa la yidha ugu dambeysay ka qowli caza wajalla weye xataa maطlica alfajri fajri e, xataa maطlica alfajri marka ilaa fajriga maxaa la yidhahda ka dilaacayo maxaa le salaamun iyo hameenkii nabadgelyadii waa wada jirtaa marka fajirku intuu ka dilaacayo qoraxdu ka soo baxaysa nabadgelyadu waa sii soconaysaa ilaa qoraxdu ay maxaa la yidhaha madluc fajirku nabadgelyadu ku jiraawo ma aha halkaas ku egi waa ku jiraa watan ilaa qoraxdu ka soo baxayso nabadgelyada hameenka iyada leylatu qadarka waa jiraawo ayb watadkhulu way gashaa weeye xataa way gashaa lilcaطfi bay u gashaa weye kalaamkii weeye kalwaaw oo kale kalwaaw sidii waawda aan soo marnoo kale ayay u gashaa weye ilaa laakina wey anahu amr shaani laa yucطafu ama anahu xataa wey laa yucطaf laguma cadfo bihi asaga wax laguma cadfo weeye ilaa calaa wajhi tacdiim aw taxqiir ayada wax loogu cadfaa oo sidii waawdi loo isticmaalaa markaad wax weyneynayso amaad wax xaqirayso oo liidayso saasaa loo isticmaala labadaasa loo isticmaala tusaale ku caddaan taquul waxaad odhanaysaa fi tacdiim jaaءani الnaasu dadkii baa ii yimid xata sulطaanu suldaankii baa ii yimid xata sulطaan suldaankiina xataa way magaaladii dadkeena waa ii yimaadeen maanta madaxweynihii iyo boqorkiina hataa way soo booqdeen marka waa tacdiim wey xataa ad haddaba ujeedaa sulطaanku waxaa loo sheegay lanno he afdal maxaa la yidhaahdaa min araciya wey raciyadii shacabka iyo taageerayaasha xoogaab ka sarreeya wataquul waxad ohanaysa fi taxqiir markaad xaqirayso liidasa waxaad odhanaysaa kallamani waxaa ila hadlay wey kullu axadin qof kasta waa ila hadlo arrintaa waa igala hadlay weye xata alcabiid addoommadina xataa waa igala hadleen addoommadii iyo kuwii lalahaa oo sida xoolihii loogu tasarufaya xataa masalada waa igala hadleen hawsha waa igala hadleen wey marka waa taxqiir iyo liidin ayay noqonaysaa wey liidin bay noqonaysaa marka taxqiir iyo tacdiim labadaba waa loogu cadfaa wey labadaba loogu cadfaa wa tadkhul way gashaa wey yebtadi alkalaama hadalka suu u bilowda bacdahu gadaashiisa wey ah, wa way gashaa liyebtadia qofku suu u bilowdo alkalaama hadalka suu u bilowdo bacdahu bacda maxaa la yihaahdaa bacdan maxaa la yihaahdaa jumlada iyo hadalka marka ee xataa bimacnaa xaraf hadda tadkhulu in la yihahdo waa ku fiicnay lakiin hadda xaraf ahaan buu u milicsanayaa caraf ahaan buu milicsanaya wayadkhulu xataa lagu galaaweye hadalkiibu galaya kalaamki yabtadaa yabtadia suu ugu bilowdo alkalaama bacdahu hadalka asaga ka dambeeyo hadalkaas ka dambey suu ugu bilowdo ka qowlika oraahda adaa tiri qaama naasu dadkii waa istaageen baa tiri intaa marka waa jumla hadda qaama naasu markaa tiri hadal dhammaystiran wey jumla dhamaystiran mufiidaa wey hadalkaad rabtaa marka inaad bilaabato hadalkaa kale rabtaa inaad bilaabato xataa baad ku bilaabaysaa wey liyabtada maxaa la yihahda kalaam bacdu saas ka wada markaasa waxaa tihi qaama الnaasu xataa zaydun qaa'imun baa tiri qaama الnaasu dadki waa istaageen xataa zaydun qaa'imun zaydna ataa maal uu ka taagan yahay xataad waa hadal af soomaali caadiya marka macaanidaasoo dhan baa loo isticmaalaa macaanidu xataa macaani fiican oo dhowra ayay leedahay kuwa sheeku sheegay ayaa ka midow faslu wainamaa baa ka mida weeye maxaa l xuruuf اlmacaani iyo maa aadaat اlmacaani waxaa ka mid inamaa ka mid in hadda waanan soo marnay wey waxaan kusoo marnay mafaahimtii waan kusoo marnay wey wainamaa baa ka lilxasri koobid shayga la koobo oo la ururiyo oo la aggana uma dhaafo aggana uma dhaafo ayaa ka wey wahuwa xasrigu waxaa weeye jamcu shay shay inaad jamciso ood ka ururiso fiimaa shaygii weeye ushiira ileyh lagu ishaaray oo lagu fiiqay wey shayga waxa lagu sheegay ayaad ku ururinaysaa haddii tusaale ahaan cilmi lagu sheegay cilmigaasaad ku ururinaysaa haddii lagu sheegay oo lagu ishaareey xumaan xumaantaad ku ururin wey Ah, geesnimo hadii lagu sheegay geesnimaad ku urinaysaa wahuwa xasrigu waxaa weeye jamcu shay shay inaad jamciso ururiso weye bimacnaa jamci eh, xabsu wey oo jamcu wa qasru wey fii ma ushiira ilayhi wixii lagu ishaaray oo lagu fiiqay weeye iyo wanafyihi inaad maxaa le ka nafyido wanafyihi nafyi shay waad ohan kartaa wanafyihi nafyi lxukmina waad ohan kartaa wey oo xukunka dee maxalkan ka faa'ideyna maxalka hadda xukun muu sheegin sheekhu laakiin waxaan ka fahmaynaa makaankan meesha la joogo markaad tirahda hebel waa deeqsi xukun waxaad ku rida tusaale ahaan deeqsina ah. markaad tirahda inama alkariimu yuusufun markaad tusaale ahaan tirahdo xukunkaas oo karamka iyo deeqsinimada wanaagga yuusuf baad ku ridayo ah, inti kale ma ka nafyida inti kale nafyiga waad ka nafyiday laakiin waxaa la yihaahdaa waa hadal al iddicaa ah marna xaqiiqi buu noqda marna iddicaa buu noqdaa ah, haddaad tirahda inama alcaalimu haddaad tirahda fulanun haddaad tirahdo keligiis miyaa cilmiga yaqaana maya qolyo kaleo wax yaqaanaa waa joogaan laakiin uma dhowaan karaan markaas ah, markaas fadl iyo dheeraad bu ka sitaa wey marna xaqiiqada waxaa weeye inama maaa caalim fulan markaad tiraahdo waa xaqiiqi oo magaalada cid kaloo caalima wax akrin kartaa maba joogto wey culmo kale ma joogto markaaba noqonaya marna marka wa xaqiiqi marna waa iddaca noqon karaa marka waa jamcu shayi fii ushiira ilayh wey wa nafyuhu in laga nafyo loo diido nafyu nafyu shay baad odhan karta ama wa nafyu nafyu xukm inaad ka nafyido u diiddo camaa siwaahu ciddii asaga ka soo hartay ciddii ka soo hartay inaad xukunkii aad u diiddo ood meesha ka saarta ayb taquul waxaad odhanaysaa tusaale waa soo mara kelmadda taquul waxaad odhanaysaa ixfaafina meelaan sheegnaad u noqonaysaa taquul waxaad odhanaysaa inamaa fi daari zaydun daartii guriga waxaa ku jira zaydun baa ku jira baad odhanaysaa ey laysa fiiha hayruhu laysa ma ahnin fiiha fi daar ma ahnin hayru hayri zayd cid kale ma aha nin wey marka waad nafiyey sooma jeedin daartii waxaad ku koobtay ood ku urus zayd daarti waaad gudaheed waxaad ku koobtay zayd bas wey qof kale kuma jira baa tiri ayb wainama allaahu waaxidun baa tiri inama allaahu alle waaxidun waa hal mid baa tiri marka hadda waxdaaniyadii sifatul waxdaaniya iyo kelinimo ilaahay subxaana wa tacala waad ku koobtay cid kalena waa u diiday ah, diiday sidaad daarta ugu diiday inay cid kale zayd aad ugu sugtay daarta gudaheedii cid kalena aad ugu diiddo ugu nafyiday uga nafyiday kadaalika waxa w waxdaaninimada ilaahay subxaana watacala waa u sugtay cid kalena waad u diidday wey marka wainama allahu waaxidu ay waxay la macno tahay weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa waaxidun hal mid ma ogin ah, soo ma jeed saasay la macno tahay marka waxdaannimada iyo cibaadada ilaahay baad u sugaysaa ee ood ku koobaysaa manaa ku koobaysaa macnaheed waxa wey hadalku ugu soo yidhi wawa jamcu shay fiima ushiira ilayhi wey marka markaa tii laa ilaaha waad nafyiday wey nafyi waa diiddo wey ilaa waaxidun markaa tiri waxaa weeye waxdaaninimadii iyo cibaadadii iyo xuquuqdoo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala keligiis usugaysaa keligiis ayaad u sugaysaa marka baabka asaga ah waa baab muhiim ah oo u baahan wakti gooniya ah in la siiyo oo la fiiriyo sidiisana looga akriyo kutub gooni in looga akriyo u baahan wey kutub gooni in looga akriyo ayuu u baahan yahay oo xaqiisa la siiyo ayuu u baahan yahay weeye Eh, halkan marka baabulkalaam fi afcaali rasuul alayh الsalaatu wasalaam halkaa iska joogo insha allahu tacala baab kaloo muhiim ah ayaa bilaaba